nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaami lilxaafid ibn xajar alasqalaaniyi raximah llah baabu lqasbi ayaan joognay abwaabtaas wacan anasin ana nabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalama kaana cinda bacdi nisaa'ih rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa cinda bacdi nisaa'ihi xaasaskiisa mid kamida xaggaa ummahaati lmu'miniina ummahaatu lmu'miniin midood mid ka kamida xaasaskii kale rasuulka mid kamida ayaa soo dirtay maca khaadimin khaadim ayay lahaa iyada u sugnaaday lasoo dirtay biqascatin xeero fiiha dacaamun cunto ay ku jiraan fa kasarat ilqascata oo riwaayada bukhaari baa waxay caddaynay fadarabat biyadiha gacantay ku dhufatay fa kasarat ilqascata xeeradii ayay jebisay fadamahaa waa isku soo dumay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuu isu soo dumay jacala fiiha dacaama buuna yeelay xeeradii dhexdeeda ayuu cuntada yeelay wa qaala waxau yihi kuluu cuna dad baa marka martiyaa la joogta marka kuluu cuna buu yihi cuntadii wa dafaca alqascata asaxiixata xeeradii fayoobeyd oo fiicnaydna ee guriga midaas taallay mal caaisho agteeda taallay lirasuuli ayuu u udhiibay u dhiibay kii ay soo dirtay iyada oo cuntada loo soo iiyo waxabasa almaksuurata tii jabnaydna nebiga isagaa agti ayaa waa waa haystay oo guri ayuu u daayay rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey nacam xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa waxaa weeyaan caaisha sidaan masayra u geeyey naagtana gabahaweenta kale ee soo diyeysayna ee cuntada u keentay waxay ahayd zaynabay ahayd markaa zaynab binti jaxash saasaa marka waxay ku xunba marka eh, saasay marka u jebisay gacantay ku dhufatay xeeradii waa jabtay marka ayb waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan ama la soo deliishanaa qofkii shay yacni baabi'iyo oo qof ka jebiyo shaygu laba un way shay mithli leh inuu yahay oo yacni shay isagoo kale la heli karo iyo inaan isagoo kale la heli karin oo un qiimo un muqawam inuu yahay ma ahan labadaa inuu midkood un yahay haddii shayga miluhu la heli karo asaga oo kale in la dhiibo xadiidkaana laga qaadanaa sababtoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xeeradii jabtay intuu iska dhigtay isaga ayuu mid cusub oo iyadoo fiican oo tii hore lamida ayuu dhiibay marka marka qofkii shay marka eh, baabi'iyo eh, mitli shay yani shay u dhigmo ou joogo shayga u dhigmay unbau bixinaa marka nacam qiimo iyo lacagaan bixinaa laga yeeli maayo maalan xayawaan qof ka dilay xayawaan kale oo marka xayawaan unba magaya marka u dhiibaya xeeradan oo kale qofka ayaa jabtay xeero lamidoo rasuulka dhiibay sala allahu alayh ali wasalam shaygu haddii uusan ahayn marka shay laakiin mithli leh shay isaga hadda u cabir maayo oo u dhigmi karaa ma laha see la yeelaa markaasoo kale qiimo unbaa la qiimeynaa wixii markaa jabkaas qiimihiisaa la dhiibaya marka qiima qiimo ayuu bixinaa shay un baa marka labadaas shay qiimo leh iyo shay isagoo kale la heli karo kii isagoo kale la heli karo isagoo kale in la dhiibo kii aan isagoo kale oonan jirin qiimihiisa in la baxshaba taasaa marka xadiidku hadda uu daliil u yahay watirmidiyu tirmidina xadiidka waa wariyey wasamaa waana magacaabay riwaaya tirmidi addaaribata midda garaa dhufatay xeerada jebisa caaishata caaisha ayuu ku magacaabay wazaada wuxuuna ku ziyaadiyey faqaala nabiy sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi dacaamun bidacaamin cunto cunto ayaa lagu gudaa wa inaa-un weelna biinaa-in weel ayaa lagu gudayaa naam buhaari muslim baa saxiixeeda tirmidi naam shaygu hadba marka qiimihii wixii marka weel weel unbaa lagu gudaa marka nabigu saasuuna sameeyey sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa raafic ibni khadiijin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi raafic qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalii wasalam rasuulku waxa uu yidhi man zaraca qofkii abuuro fii ardin dhul qofkii wax ku abuurto fii ardi qowmin qolo dhulkood bigayri idnihim idinkooda la-aantiisna ku abuurto oo dhulkaa marka wax ku abuuro falaysa lahu uma sugnaanin min azarci abuurka shay-un waxba ugama sugnaanin walow nafaqatuhu buu leeyahay nafaqadii ka gashay buu leeyahay rawaahu axmed baa weriye walarbacatu iyo afartii ila nasaa-iya maahne wa xasanahu tirmidiyu xadiidka tirmidina waa xasaniyey ayb xadiidkan marka waxaa weyaan waa xadiid saxeixa ayb duruq fara badan buuna leeyahay ayb wayuqaalu waxaa la yidhi ina albukhaariya bukhaari dacafahu xadiidkaa daciifiye saana waa la yidhi yaa yidhi marka khaaabi yaa yidhi macaalimu sunankuu ku yidhi khaaabi warkaan wayuqaalu waxaa la leeyahay ina albukhaariya dacafahu ina albukhaariya bukhaari dacafahu xadiidku waa daciif yeelay laakiin alxaafid ibn lqayim kitaabkiisa tahdiibu sunanka abu daawuudka oo ku tacaliiqiyey wuxuu yidhi walaysa maca man dacafa alxadiida xujatun ninkii xadiidka daciif yeelay wax xuja a ma haysto ayuu yidhi maxaa yeelay fa ina ruwaatahu xadiidka ruwaadiisa muxtajun bihim waa dad la xujaysto waaye fi saxiixi bukhaariga ee saxiixa ayaa loogu xujaystaa wahum iyaguna ashharu min an yus'ala can tawfiiqihim waana ka caan rijaasha sanadkan ku jirto in yacni tawfiiqooda wax layska weydiiya waaba ka caansan yihiin maba u baahnaba in laysweydiyo waa rijaal oo ka shamsi ah waqad xasanahu xadiidka waxaa xasaniyey buu yidhi meeshaan fiiri marka waqad xasanahu xadiidka waxaa xasaniyey buu yidhi imaamu lmuxadisiina abu cabdillaahi albukhaariy xadiidka waxaa xasaniyey imaam lmuxadisiin abu cabdillaahi albukhaari halkaana wayuqaalu ina albukhaariya dacafahu baa ku tahay sida raajixa marka bukhaari xadiidku waa xasaniyey ma daciifinin sababtaa marka maxaala tirmidi oo ardaygiisa ahaa kasoo guuriyey oo tirmidi baa wuxuu yii waxaa weydiiyey maxamed ibn ismaaciil albukhaari wuxuu yihi xadiidun xasanun xadiidkan waa xadiid xasana buu dhahay tirmidi baasaa kasoo guuriyey sheekhegaayo lama oga meel uu ku daciifiimaamu lmuxadisiin abu cabdillahi albukhaariy watirmidiyu bacdahu wadakarahu abu daawuuda walam yudacifhu abu daawuudna xadiidka u sheegay mana daciifinina waa ka aamusay abu daawuudna waxuu ka aamuso cindahu waa ugu yaraan xasan inkastoo tafsiil uu ku jiro ibnu xajar waa ujeedaa marka wayuqaalu buu ka cabiray wayuqaalu waxaa laleeyahay xoogaa marka meesha in wax ku jiraa la dareemaysa xadiidkan bn zubayr waxa uu yihi qaala rajulun nin baa wuxuu yihi min asxaabi rasuulilahi kamida sala allahu alayh waali wasalam dooda ilaa rasuulilahi way usoo dood tageen sala allahu alayh waali wasalama fii ardin fii shani ardin dhul ayay ku doodeen karasa axaduhumaa dhulkaas oo karasa axaduhumaa midkood ou tallaalay fiiha dhulkii u ka tallaalay naklan timir ayuu ku tallaalay waalardu dhulkana lilaakhari ka kale ayaa iska ah faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu xukumay bilardi dhulkii lisaaxibihaa ninkii iska lahaa buu dhulka u xukumay wa amara saaxiba naklina wuxuu amray kii timirta lahaana yukrij eh, eh, an yukhrija inuu bixiyo naklahu timirtiisa inuu bixiyo timirtiis inuu meesha ka saarto oo ka bixiyabau faray wa qaala wuxuuna yidhi a loo jeeda sababtiisa lahaa naa iska min baabi lmajaaz camal laysa licirqi aaliminna waa la wariyey laysa licirqin aaliminna waa lagu dab haddii la idaafeeye marka iyada macnaheeda iska waadix qof haaliba xididkiisa xaqun ma laha wax xaqa ma leha marka haddii aan la eh, idaafeyne sifey mawsuufkeed laga dhigana oo la leedaha laysa licirqin xidid uma sugnaanin xididkaas oo daalimin dulmi fale oo dulmi lagu abuuray oo sabab dulmi ku yimid xaqun wax xaqa uma sugnaanin rawahu abu daawuuda wa isnaaduhu xasanu cirqigana waxaa la leedaha imaam malik sida uu ku fasiray alcirqu aalim waxaa weeyaan kullu maa eh, kullu maa ukida waxtufira waqurisa wax kasta oo waxaa la yidhaahdaa dhulka lagu tallaalo Eh, ama la qodo dhulka loo qodo eh, bigayri xaqin lagu qodo cirqu baalimin laysa bicirqin baalimin waxaa weeyaan wax kasta oo xaqdarro dhulka hoostiisa looga qodo ama eh, yani lagu tallaalo xaqdarro dhulka loogu tallaalo ayaa bicirqi asalku waa un xididka xididku waa waa wixii un dhulka galow oo oo qofkii uunan lahayn rawahu abu daawuud ba xadiidka wariyo isnaadu xasanun wa aakhiruhu xadiidka aakhirkiisana cinda asxaabi sunan asxaabu sunan agtooda min riwaayati curwata isagoo ah can saciid ibni zaydin wakhtulifa waa laysku khilaafay fii waslihi wa irsaalihi yani xadiidka aakhirkiisa asxaabu sunan agtooda u ahaaday min riwaayati curwa isagoo ah can saciid ibni zayd oo curwana ka warinaya markii hore qaala rajulu min asxaabi rasuulilahi intaan dambeda can saciid ibni zayd wakhtulifa fii waslihi wa irsaalihi xadiidka mawsuulnimadiisa iyo irsaalkiisana waa laysku khilaafay fii tacyiini saxaabiyihi xadiidka saxaabigiisana in la cayino oo magaciisana waa laysku khilaafay nacam calaa kulli xaal xadiidku shawaahid fara badan buu leeyahy shawaahiddaas ayuuna ku xoogeysana labadan xadiis marka midka hore waxaa laga qaatay ninkii dhul ousa lahayn wax ku beerto in dhulkaas in dhulkaa laga qaadaayo oo ninkii iska lahay dhulka hadduu dacwoodo waxa maxaa ninkan dhulka waa laga qaadayaa beerta ugu taalla markaas geedaha ugu yaalla iyo yani ama balka ugu yaalla iyo abuurka abuurka yani wixii beerta uu ku sameeyey ugu yaalla beerta waxa uu qaadanaa nafaqadiisa oo waxaa laleeyaha orad ho intii meeqaa kaa gasho intaas kii dhulka iska lahaaya wuxuu u celinaa nafaqadii ka gashay dhulka waan iska tegayaa marka dhulkii iyo zarciiba waxaa isku qaadanayo ninka dhulka iska laha asaga xadiidkii hore taasaa laga faaiideysana iideysana cuyna walahu nafaqatuhu buu leeyahy ninkii beerto qoom dhulkood iyadoo aysan u idmin wax zarci eh, zarciga waxba kuma laha oo zarcigaas oo me beerta ku beeran markaas ku camiran shuqul asaga kuma waxba kuma laha laakin walahu nafaqatuhu wixii ka galaa la siinaya orod baxtabaa laleeyahay ayb xadiidkan marka taasoo kan hore taasoo ishaaray midkan dambena wa amara saaxiba anaqli an yukrija nakla kii beerta timirta abuurtay dhulka ku abuuray wuxuu amray inuu bixiyo oo wuxuu yidhi qaado fujiso geedahaaga geedaha rujiyaa layidhi markaan fuji ee dhulka baneeyaa layidhi riwaayadan dambe saasay sheegi wax ma aha waxaa weya ninka maaliga oo dhulka iskale asaa laba ay ka falantahay inuu nafaqadii celiyo uu yihaa abuurkii geedihii sidaa uu ku qaato haddii uu nafaqada ma celinayo yidhaahdana iga fujisoo leeya geedahaad aday ku jirtaa meeshaad geysanaysa adaa taqaano marka labadaa midi midi oo marka isagu uu rabo ayuu yeeli karaa imaa inuu marka uu nafaqadiisi u celiyo oo la wareego dhulkiisii iyo geedihii lagu tallaalay iyo geedihii lagu tallaalay iyo imaa inuunan yeelin sidaas oo uu yihi anigu nafaqo ku siin maayo wax mahaaye iga fujiso geelahaaga labadaasi oo rabo yeela labada xadiis marka wax isdiidaa ma ahane labada khiyaarba waxaa iskale ninka maalikul ardi waxaa laga qaadanaya marka qofku marka haddii laakiin biidnihim hadday ku beertay oo ayagu ay u idmeen marka hore ma laga fujinayo marka ila biayri markaas booli ma aha idinkooda ilay ku qaateen maogta nacam hay marka qofka hadhow sharcigu waxa weeyaan eh, qof dhaalima ah, xaq inuu siiyo shay oo ku dulmi falay in lagu xaq siiyo sharcigu ma yeelayo nacam laakiin dadku markay dulmiga ku barbaaraan ay ku weynaadaan oo ay yani xaqdaradaas iyo dulmigaas baaba waxay marka dambe noqonaysaa xaqayba u ekaanaysaa marka dambe xaq marka dambe xaq ayayba u ekaanaysaa saas daraaddeed waxaad arkaysaa dadanka qaarkood marka odayaal wax maslaxaayo dulmigay wax ku maslaxaaya dulmiga ninkii miskiinka ah madluumkii la dulmiya waxaa le intaas dhiid si waxaan lagugu sameeyay ama sisaan loo yeelay iyo waxyaaba lamida nacam ayb mararka qaar waxaa laga xabadii oo wax ku dilay xataa bixi in la yihaa nacam qof waxaasoo kale marka waa dulmi waa xabadii oo jurmiga iyo dembiga ku geystay haddii layidha xabadaa ka gashee ninkaan meeshaan xabadihii oo riday wax ka sii waa dulmi oo geed aan loogu soo gambanin xadiidkan marka taasu marka uu ishaaraya marka dadka dhulalkooda waxa weeyaan eh, mar walba qofka dhulka iska lahaa ayaa marka eh, talada iska lahaana wacan abi bakrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu abi bakrata nufeec bn alxaaris athaqafi weeyaan ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala waxa uu yidhi fii khudbatihi uu ku yidhi khudbadiisa yowma naxri maalinta dhundhowga maalinteeda yowma naxri biminan mina wuxuu ku yidhi biminan uu ku khudbeeyey ina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalakum amwaashiina wa acraadakum cirdigiina calaykum korkiina xaraamun ayuu ahaaday mid xaraam ka xurmati yawmikum haadaa maalintiinaan xurmadeeda oo kale fii beladikum haadaa beledkiinaan xurmadiisa oo kale fii shahrikum haadaa bishiinaan xurmadeeda oo kale sida bishaan xurmo u leedahay beledkaan xurmo u leeyahay maalintaan xurmo u leedahay saasoo kale dhiiggiina iyo maalkiina iyo sharaftiinaba ay xurmo u leeyihiin iyaguna khudbadan marka waa khudbada nebiga uu ku akriyey xajka mina uu ku akriyey <coughs> cinda aljamaraat ayuu ku akriyey khudbadan jamaraadka agtooda marka khudbo aada u qiimo badanay ahayd macaalimta islaamkana nebiga oo dadka ku baraayey oo dadka aada ugu sheegay waxyaabihii uu ka hadlay waxaa kamid ah dimaa'da amwaasha acra xadiidkan waa kamid ahaa waxaa kamid aha naagaha wuxuu u dardaarmay khayr istawsuu binisaai khayran naagaha khayr isugu dardaarma buu yidhi fa inamaa huna cawaanun cindakum agtiina waxay ku yihiin qafaal oo kale maxaabiis oo kale ragci naagahaas uga dardaarmay wuxuu ka dardaarmay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maalinta khudbadan mino dhexdeeda jaahiliyadii iyo waxyaabahaas oo dhan buu ku baabi'iyey oo dadkii marka uu aada ugu sheegay ribadii iyo waxyaaba fara badan ba uga hadlay taa marka waxay kasoo gelaya baabka ina dima'akum wa amwaalakum haddii la yihi maalkiina xurmow le u kala leeyahay qof muslima maalkiisa inaan laga qaadi karin xaqdarro looga qaadi karin haddii laga qaado laga boobo oo laga dhacana inay qasbi tahay oo baabulqasbi meeshaas kusoo gelaa waa booli iyo qofkiiba laga booday maalkiisa muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray baabu shufcati shufcadii buu u baab yahay ashufcatu luga ahaan waxaa la yidhaha ma'kuudatun min ashafci baa laga qaatay wahuwa zawju shafciguna waa lamaanaha way shayga labada ah waxaa kaloo la yidhi min aziyaadati baa laga qaatay min alicaanati waa laga keenay waa la waa la dhan sharciga waxaa lagu yihahdaa shufcada intiqaalu xisati shariikin ilaa shariikin kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin limili lciwadi lmusamaa shufca waxaa la yidhahda intiqaalu xisatin qeyb inay wareegto intiqaalu xisati shariikin nin shirko ku jiro qeybtiis inay wareegto ilaa shariikin ay u wareegto nin kale oo shirkad kula jiray nin kale oo shirka la ahaa ay u wareegto kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin xisadaas oo qof ajnabi a ah markii hore ku wareegtay bimithli alciwadi lmusamaa qiimihii la magacaabo kaas looga siiyey ayy ugu soo wareegaysaa midkaan haddii la misaaliya ayaa ayaa lagu garan karaa ama lagu fahmi karaa ashufca waxaa weya laba nina ah, masalan dhul shirka ku ah nin baa marka qeybtiisiibuu dhulkii gaday nin ajnebiu ka gaday oo aan labadooda ahayn ninkii shirkada la-aana ma ogeysiin or anu qeybteeda waa iska gadaa ma uusan dhihin nin kalow meesha ajnebi ah iyo dhulkaanan leeyahay buu yii qeybtaydaan iga gado ninkii markii sidaas looga gatay oo dhulkii saa looga wareegsaday kii marka shirkadda ku haray wuxuu xaq uu leeyahay oo sharcigu uu siinayaa inuu ninkii ajnabiga ahaa lacagtiisa u tiriyo uu yiraa ka bax meesha oo isku wada qaato marka asaga dhan dhan dhulkii dhammaay inuu isaga isku wada qaato xikmadda loo jideeyo awooddaas loo siiyena waxay tahay labadan qof markii hore ikhtiyaarkooda isku doorteen ninba ninka kale waa kasoo fiirsaday laakiin ninkan ajnabiga oo ninkan la dul keenaayo oo looga dhigaayo shariigga looga dhigaayo waxaa laga yaabaa inuu khaa-in yahay ya-o ninkan kale ma yaqaano marka haddii la yidhaha aniga waa kaa baxay ninaan kuu keenay de ninkiina aadan adiga aqoonin oo raalli ka ayn darar iyo dhibaat dhibaatay noqon islaamku marka macnahaasuu fiiriyo wuxuu yidhi marka kii ajnabiga ahoo la keenay waa loo celiyo wiii waa loo celiyo dhulkana laga saas looga qaado ayb axkaamteeda marka axaadiistay noogu imaa noogu imaaneysaa macnaha wey intiqaalu xisati shariikin ilaa shariikin kanat intaqalat ilaa ajnabiyin bimili alciwad lmusamaa hadhow marka shufcada maxay ku ansaxdaa shufcada waxay ku ansaxdaa wixii hanti maguurto ah oo yacni weliba isku daran hanti maguurto ah oo isku daran oon la kala baxsanin haddii dhulka la kala goosto matalan dhulaa ah shirko lagu wada ahaa labadan nin waa kala goosteen dhulkooda nin kasta albaabkiisau baxsaday jidkiisa ayuu samaystay hadday sidaa u kala baxsadeen maalkii ay saa u kala baxsadeen shufca waa u dhammaatay nin kastaa waa gadan karaa wixiisa marka sababto adna daydkaaga waa ku xiran yahay ninka kalena waa uxiran yahay laakiin haddii maalkooda mushaac uu yahay oo isku dhex yaacsan yahay oo isku dhex daran yahay shufcadu markaas waa sugnaanaysamarka shufcadu ma ku sugnaanayso wixii manquulaad daraahib iyo danaaniir iyo shufco laguma samayn kar kar wax lamida ah. can jaabir ibn cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal qada nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu xukumay bishufcati shufcadiiba u xukumay fii kulli maa shay dhammaantiiba ku xukumay lam yuqsam aan la qaybinin wax kastoon la qaybinin fa idaa waqacat alxuduudu xuduuddii hadday dhacdo oo xuduuddii xuduuddii lakala samaysto wa surifat iduruqu jidadkiina lakala leexiyo falaa shufcata shufca ma ahaanin muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen walafdu lilbukhaariyi lafdiga bukhaari baa iskale xadiidkan waxaa ku sugan jawaazu shufcati lmushaac shayga mushaaca ah ee aan marka aan Eh, almushaac waxaa la yidhaha wixii isku daran oon la kala qaadin oo isku dhex daran ayaa ayaa mushaac la yidhaha ah, marka shayga shayga isku daran shufcadiis inay jaa-is tahay ayaa xadiidkan laga qaadanaya sababtoo ah muxuu yihi fi kulli maa lam yuqsam <coughs> nebigu shufcadiiba xukumay fi kulli maa lam yuqsam wax kastoon la qaybinin faidaa waqacat lxuduud hadday xuduudu dhacdo surifat duruqu jidadkii la kala leexiyay xuduuddiisay ku dhacay adna intaasa cabirkaagu yahay adna cabirkeygu intaan yahay xuduudaadi waa tan xuduudeedi waa tan wasurifat duruqu jidadkii waa la kala leexsaday ninkaana albaabu samaystay kana albaab nina jidaa maro kana jid kale isku jid jidadkiina mwaa la kala leexiyey falaa shufcata markaa shufca ma aha kulli maa lam yuqasam mutafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariyi wa fii riwaayati muslimin muslim riwaayadiisa ashufcatu shufcada fii kulli shirkin shay kastoo la wadaago dhexdiisa ahaa ayay ahaatee ashufcatu shufcada fii kulli shirkin shay kastoo la wadaago dhexdiisay ahaatee riwaayadan marka muslim meeshaan xadiidka qaybtaan fii kulli shirkin markii la yidhaahdo cumuuma ah ku jiro oo ama hanti dhul ah ha ahaato oo guurto ah ama hanti guurguuraysa ha noqoto wax kastoo shirko lagu yahalay bacd culamaa baana waxay ka ayaa qaateen xadiidkaana waxay dhaheen waxaa laga qaadanaa shay kasta shufco inuu galo xata alxayawaan xoolo dadka hadday isla leeyihiin shufcoole waa ku banaantaha tahay shufcada laakiin xadiidka aakhirkiisa ayaa fasiraya shirkadan ujeedada wax laga wado aakhirkaa lagu fasira ashufcatu shufcada fii kulli shirkin shay kastoo shirka lagu yahay dhexdiisay ahaatay ardin ayay ahaatay ow rabcin daar ow amase xaaidin dayd xaaid waxaa waa beer dayd leh beerta markay dayd wareegsan leeda xaaid dhul iyo daar iyo beer dayd lahoo wareegsan ayuu sheegay marka nebiga caleyh isalaatu wasalaam laa yasluxu ma haboona an yabiica inuu iibiyo qofka labada qofoo shirkada midkood xataa intii yacrida oo uga bandhigo calaa shariikihi midka shirkada la ah war anuu dhulkeyga waa gada rabaaye miga wareegsanaysaa hadaa rabta gada hadduu yiraa khalaas ikhtiyaar markaas shufca waa u dhamaa maxaa waa loo sheegay xadiidka marka awalkiisana waxaa laga waxaa laga fahmi karaa shufcadu inay wax walba ku banaan tahay aakhirkiisana wuxuu caddaynaa oo fasirayaa in wax oo hadda hanti maguurto ah inay shufcadu gasho oo shaygan maguurguurida manquulkaa ah inasugeliashufcatu fii kuli shirkin bay ahaatay ardin dhul amase rabcin beer o amase xaaidin deeg beer yani wareegsan deegi laa yasluxu ma haboona ma haboona an yabiica qofku inuu gado shariiga ah xataa inta yacrida oo uga bandhigayo calaa shariigiisa kale shirkada la eekay wafii riwaayati daxaawiyi daxaawi riwaayadiisa dhexdeeda waxaa ku sugnaa qada nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu xukumay bishufcati buu xukumay fii kulli shayin shay dhammaantiis buu shufca ku xukumay warijaaluhu xadiidka rijaashiisana hiqaatun weeyaan xaafidku saasuu yidhi warijaaluhu hiqaatun buu dhahay ibn cabdilhaadi muxararkana hadal macnahanoo kale lahu yiriyo wuxuu yidhi rawaahu daxaawiyu wa ruwaatuhu hiqaatun buu yidhi ad uymi xadiika waa lagu weriye xadiikan waxaa wey waa saxeix fii kulli shayin shay dhammaantiisa marka shay dhammaantiisa hadii la yiri yani in caqaarta iyo waxyaabaha hantida mahanti hantida maguurtada ah in lagu khasisaa marka waxay noqonaysaa in laga xoog badan yahay taas kale loo malaynaya laakiin yani marka la fiiriyo aathaarta sida ay u badan tahay iyo dhaqanku sida u badnaay hantida ma guurtada unbaa markaas ayaa shufcada ay tahay wacan abi raafic radia allahu canhu waxaa lagu yihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi aljaaru deriska axaqu ah isaga ayaa ku xaqnimo badan yani bishufcati shufcada isaga ku xaqnimo badan bisaqabihi bisababi saqabihi kudheganaashada uu ku dhegan yahay darteed kudheganaanshada dheganaanshada uu qofka kale ku dhegan yahay oo gurigiisa guriga kale uu ku dhegan yahay daraaddeed ayuu wuxuu ku ayuu wuxuu ku xaqnimo badan yahay in isaga shufcada uu muto aljaaru dariska axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan shufcada bisaqadihi ay bimulaasaqatihi ku dheganaanshada uu ku dhegan yahay darteeduuna u leeyahay xaqaas akhrajahu lbukhaariyu baa soo saaray wa fiihi qisatun qisowna lahaa xadiidkan yani qisada dariiqa waxaa wey can dariiqi amr camr ibni shariid ayuu ku yimid ayb qisada marka waa dheerta miswar ibni mahrama ayaa ku jira oo wuxuu leey waqaftu calaa sacd ibni abi waqaas fa jaءa almiswar fawadaca yadahu calaa ixdaa mankibaya id jaءa abu raafic mawla nabiy sal l slam faqaala ya sacd ibtac minii beyti fii daarika sacado gurigaaga iga gabaye oo daartaada ku dhexyeel sacad marka wxu yhi wallahi ma abtaacuhuma ma gadaa yiri faqaala miswar wallaahi latabtaacunahaa waa gadaysaa buyi faqaala sacdun wallahi laa aziiduka calaa arbacati aalaafin munajama aw muqaaca afar kun oo tartiib tartiib ahan ku siinayaa abu raafic marka wuxuu yihi laqad acdaytu bihaa hamsa mi-ati dinaarin ma idin qorna waa waxaa weye qisada wafihi qisatun taas un baan sheegeyna ee matniga kuma yaalin matniga waaba soo akrina fihi qisatun baan dhahnay sharax ayuu ku yaalaa abu raafic marka wuxuu yiri shan boqol oo dinaar baan soo siistay yiri aniga marka naam walowla anii samictu nabiy sal ly slam yaquul aljaaru axaqu bisaqabihi ma acdaytukahaa biarbacati aalaafin wallahi baan ku dhaardaanan maqli lahay inuu yii sidaan afar kun adig kaama siiyeen afar kun oo dirham kaama siiyeen anoo ku helayo shan boqol oo dinaar laakiin adiga maadaama aad deris ila tahay nebigan waxaan ka maqlay aljaaru axaqu bisaqbihi bisaqadihi taas maadaama aan ka maqlay adigana aad deriskayga tahay de adaa ku xaqnimo badan marka ninkaa baacaas tirada badan iska dayna marka xadiidkan marka axnaafta ayaa ku dhaqanto oo qaadatay yani bimacnaa eh, culamada jumhuurta waxay qabaan shufcadu inaysan ku sugnaanin jiwaar kuma sugnaato ashufcatu laa tasbutu biljiwaari shufcada derisnimo kuma sugnaatee waxay ku sugnaataa shirkaday ku sugnaataa labada nin markay shirkad yihiin ayaa nin labada labada nin markay shirko yihiin midkood haddii ninka kale isagoon ogeysiinin dhulkii qaybtii uu ku lahaa oo iska gado ayaa midkii ku haray wuxuu xaq u leeyahay inuu kii kale lacagta u tiriyo meesha ka baxno uu yidhaahdo iskaga tag oo dhaho amaa laakiin derisnin laba qofoo deris ah laakiin guryahooda u kala xiran yihiin adig gurigaaga waa gada kartaa deris inaad u sheegtana shardi ma aha naam derisku marka xaq muu yeela karaa haddaa adi gurigaagi nin ka gaday matsalan deriskii inuu ninka inta u yimaado yihaha hoo lacagtaan lacagtii aad ku gaday hoo ka bax guriga ma dhihi karaa cinda alxanafiya waa dhihi karaa sababtoo ah xadiidkaanay qabsanayan aljaaru axaqu bisaqabihi deriska asaa ku xaqnimo badan sababtoo ah waa ku dheganaashada uu kugu dhegan yahay darteed xikmada haddii la fiiriyana shufcada loo jideeyey meeshan waa wa wa waa ka muuqataa sababta waxaa weeyaan ninkan deriskaa haddii adigu ou yacni deris kula ahaa oo derisnimadaada ou inuu kula soo dersay ama ou saas ou ku faraxsanayo ninkan dambood u keeni doontid yacni tuug inuu yahay inuu nin naagti ka faraxmeynayo yahay wuxuu yahay lama yaqaan ninkan dambood keenaysa marka saa darteed inuu isagii wixii isku yeesho marka oon la ag keenin inuu xaq noocan maa u yeelanayo marka xikmada shufcada la fiiriyo waa baaqi weli laakiin culamada agtarkooda waxay u badan yihiin jumhuurta shariiga keliya unbaa shufcada yeelo kara derisnima shufca laguma yeesho laba arrin baan u daliila arrintaas waxaa weeyaan eh, xadiidkii hore oo jaabir nabiga uu yihi sala allahu alayh ali wasalam fa idaa waqacat alxuduudu wasurifat iduruqu falaa shufcata haddii xuduuddii la kala gooyo oo la kala caddeeyo jidadkii la kala baxsado albaabadii la kala baxsado shufca ma jirto nebiga sooma dhihi sala allahu alayh ali wasalam idan shufcatu ljiwaar inaynan jirin taasaa u daliila lidalika xadiisu abi raafic marka maxaa lagu xambaaraa xadiidkan xadiidkan culamada waxay ku macneen aljaaru bimacna shariiga loo jeeda adiga ninka shirkada kule ee derisoo kuleeyahay ninkii dhul shirka kugula ah derisoo kulama ah marka aljaaru hunaa bimacna shariik xadiidkii marka jaabir iyo xadiid abi raafic ma ka hor imaanayn hadii sidaa l halkaan marka aljaar waxaa ku macnaynaysaa bimacnaa ashariiku ninka shariiga asagaa ku xaqnimo badan inuu shufcaysto oo ninka ajnebiga asaga uga xaqnimo badan sababta oo kugu dhegan yahay amaa laakiin haddii la yidhaha deriskan jaarkan waa deriskii caadiga ahaa hadda waxaa weeyaan deriska caadigaa ah isna albaabkiisa uu leeyahay jidkiisaa u furan xuduudaad kala leedihiin see adiga marka waaye idinkoo labadiina xuduud kala leh sideebaa marka shufca ay u imaa kartaa nebigana uu yihi faidaa waqacat alxuduudu wasurifat duruqu falaa shufcata naam madhabka jumhuurta marka raajix saako ah. wacan anas bni malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku waxau yihi jaaru daari daarta deriskeeda yaa xaqu ku xaqnimo badan bidaari daarta deriska ayaa ku xaqnimo badan inuu gato daarta marka waa un dabeecad eh, wanaag ahaan waa fiicantahay haddaad guri isku iibinaysid war ninkii dariskaa ah inaad tiraa war gurigaan ma iibsanaysaa gurigaan ku darsanaysaa hadduu yidhaah waa fiican tahay iyado sidaa in la yaabo iyadoo loo danaynayo qofkaan in la kor keeno qof aan munaasab u ahayn iyo wax lamida ah. jaaru daari daarta dariskeeda yaa axaqu ku xaqnimo badan bidaari daarta rawaahu nasaa-iyu saxaaba ibnu xibbaana walahu cilatun xadiidkan cilow leeyahay ibnu cabdilhaadina wuxuu yidhi sidoo kale waqad ucilla xadiidka waa la cileeyey buuli cilada lagu cileeyena waxay tahay waa min ariiqi alxasan can samura ariiq alxasan can samura khilaafna waa ku jiraa labadaa cilo u leeyahy marka xadiidku wacan jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam aljaaru deriska axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan bishufcati jaarihi deriskiisa shufcadiisa yuntadaru bihaa waa la sugtaa yuntadaru waa la sugtaa bihaa waa lala sugtaa iyadaa iyadaa lala sugtaa wain kaana haba ahaada darisku qaa'iban mid maqan yani baaci waa isagaa lala sugtaa wain kaana haba ahaada darisku haa'iban mid maqan waa ninkii shariiga xataa hadduu safar jiro waa sugaysaa inaad ku degdegta ma aha idaa kaana hadduu yahay ariiquhu idaa kaana haddii uu yahay dariiquhumaa dariiqooda waaxidan hal mid hadduu yahay waa goorma hadduu dariiqu hal xaba yahay hal albaab ay kasoo wada galaan meel ka wada yimi xuduuddu ay kala caddayn Ah, markaas rawahu axmed walarbacatu warijaaluhu hiqaatun xadiidkanna waa xadiid saxiix ah xadiidkan waxaa laga qaadanaya in la sugaayo xataa hadduu maqan yahay gaa-idnimadiisu ma keenayso makuu banaynayso inaad dhulka iska gadato biduun idin ma keenayso basiir sharci cadaalada ku jira ninkii adiga shirkada kula dhulka kula laha beerta kula lahay asagoo kaa maqan waa maqan yahay u gadaa inaysan banaanan waa la sugaya marka ama waa loo cidira waa la ogeysiinaya wacan ibni cumara radia allahu canhuma ibn cumar waxaa laga wariyay can inabiy sala allahu alayh wali wasalam uu ka wariyay qaala nebigu inuu yidhi ashufcatu shufcada ka xalli lciqaali dabar furidiis oo kale bimacnaa waa shufcadu deg deg ayay ku dhamaanaya xalli lciqaal waxau jeeda dabarka intii la furo wax dheer miya waqti dheer miya ma aha waa wakti gaaban wa saa darteed ninku hadduu ku yidhaahdo war anu dhulkan waa iska gedayaaye ka waran haddaad isla markiiba dhihi weyso war joog hagadin haddaad saa isla markiiba dhihi weyso ninkii uu nin kale ka gado shufcadaadii waa u dhamaatay adiga maxaa yeele shufcada waqtigeeda waa degdeg shufcatu ka xalli lciqaal dabar furidiis oo kale wa laakiin xadiidkan waa daciif waxaa weyaan marka degdegaas ma aha arinta intii qofka uu kusoo fakeri karo waa la siinaya rawaahu ibnu maaja ayaa weri walbazaar iyo bazaar wazaad waxauna ku daray bazaar walaa shufcata liqaa'ibin nin maqan oo qaa'ibana shufca uma sugnaanin ninka adiga shirkada kule hadduu maqan yahay shufca male waa daciif xadiidka hadda ay saxiixa aya diidaya nacam wa isnaaduhu daciifun xadiidka isnaadkiisu waa daciif xaafid ibnu xajar atalkhiis xabiirka wuxuu ku yidhi wa isnaaduhu daciifun jiddan xadiidkan isnaadkiisu aad u daciif yahay weliba oo maxaa yeeley waxaa ku jiro waa min riwaayati moxamed ibni cabdiraxmaan ibni albaylamaani maxamed ibn cabdiraxmaan ibn ilbaylamaniy nin layra ayaa ku jiro lahu manaakiiru kasiira manaakiir badan buu leeyahay ibnu xibbaanna wuxuu yidhi laa asla lahu xadiidkan wax asala ma laha abu zurcat araazina wuxuu yihi munkarun waa xadiid munkar ah bayhaqina wuxuu yihi laysa bihaabitin xadiid sugnaanaya ma ah intaasu aimaama marka xadiidku way daciifiyeen <coughs> ayb baab lqiraadi baabu lqiraadi qiraadkiibuu u baab yahay alqiraad alqiraad ama almudaaraba isku macno wa xijaaziyiintu waxay yidhaahdaan alqiraad culammada intooda dadka kalena waxay u yaqaanaan almudaaraba qiraadkuna marka waxaa weeyaan waxaa weeyaan qofku inuu marka ku shaqeeyo maal qof qofku inuu maalkiisa nin u dhiibo oo yidhaahdo maalkan qaad ku shaqeey adeeg ribixa iyo faa-iidada soo baxdo saddex meeloodoo meel adaa iskale inta kale anaa iskale ama laba meeloodoo meel qaado meelna anaa iskale mudaaraba ama qiraad alqiraad ama almudaaraba hadda marka qiraadku eh, ama mudaarabada daraahim iyo lacag cadaana ah inuu ahaado raasumaalka la dhiibaayo inuu lacag caddaana ah ahaado oo qofkii la yidhaha lacagtaan hoo adiga ku shaqeey marka shuruud iyo waxbay wada gelayaan walmuslimuun calaa shuruudihim shuruud ay wada galaanna waxaa weya waa in un la ilaaliya markaas haddaysan iskeed xaaraam aysan u ahayn waana ijmaaca ku guntamo culummadu marka qiraabku inuu bannaan yahay waaakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illahi aayaddaasna u daliila mudaarabada marka aayaddaasa u asala iyo ficilka asxaabta rasuulka ridwaanullahi calayhim dhammaantood waa marka wax diida ma laha waxaa loo shardiyaa laakiin in ribaxa la cayino way waa in la yidhaahdo maalkan hoo ku shaqeey kusoo ganacsi kusoo sameey ribixa kasoo baxo saasay u kala qaadanay waa in la cayino laakiin haddii la yidhaha maalkan ku shaqeey qayb ayaad adigu leedahay qayb anaa iskale taas ma ansaxayso sababtoo ah dood iyo dhibaata hadhow imaanaysa waa inuu marka mucayan ribixu inuu mucayan noqdo oo marka iyo ka dhexeeya ribixa saaxibu ra'si lmaal iyo ninkan shaqaynaya caamilka labadoodaasuu ka dhexeeyaa ayib ninka marka caamilka ah shaqaalaha ah gacantiisa maadaama xoolaha loo geliyey maxay tahay marka gacantiisa yaddu damaan miya mase waa yaddu amaani marka la joogo baababkan mucaamalaadka haddii lagu yidhaahdo fulanu yadduhu yaddu amaanatin haddii lagu dhaho iyo fulanu yadduhu yaddu damaanin labay kala tahay yadduhu yadu amaanatin haddii la yidhaha ninkan waa nin wax lagu ammaanaysto kale haddii asagu uusan markaas baabi'inin oo tacaddi xaggiisa uusan ka imaanin ma damaanad qaadayo hadduu tacaddi sameeyana damaan markaasaa looga baahanay laakiin haddii lagu yidhaha yadduhu yaddu damaanin waayo haddii la dhaho ama adiga tacaddi kaa imaada ha ahaado ama yousan ahaanin haddii shaygii ou baaba-o waa lagaa rabaa masalan caariyada caariyada yaddu amaanida mase waa yaddu damaan iyadu damaanu ahaa xadiidkan soo marnay mogta xarmuna bal caariyatun marna caariyatun muaddaa marka caariyadu qofkeeda yadu yadu damaani waa laga rabaa shaygu hadduu baaba waa laga rabaa inuu damaano ama qiimaha ku damaano ama shayga laftirkiisa ha keeno laakiin ninkan mudaarabada maalka loo dhiibaayo yaduhu yadu amaanatin waa haddii uu marka baabixiyo isaga tacaddi hadduusan ka imaanin wax lagama rabo wax loo haysta mala waa inaad maal u dhiibato tuug xaday oo kale adiguna aada aada ugu dadaashay marka lagama rabo sharcigu adig kaama rabo ma garan yaddu yaddu amaanaya haddaba marka ay isku qabsadaan labadooda uu yihaahdo mayano waa waxaa weyaan waacan waa tacadiya waa tacdisa iyo ma tacdin haddii laysku qabtay waxaa weeyaan falqowlu qowl eh, waxaa weya qowlku waxau noqonayaa ninka markaas maalka gacanta ku hayo caamilka qowlkiisa la qabana waa dhaaranaya baab lqiraadi qiraadkii buu marka u baabiya can suhaybin radia allahu canhu waxaa laga weriya an nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal halaatun saddex fiihina dhexdooda waxaa albarakatu baa ku sugan barako albaycu ilaa ajalin albaycu beyc ilaa ajalin waqti ilaa ajal waqti yani qofkii in deyn wax looga gado yani inta wixii laga gado lacagta waqti laga sugto waalmuqaaradatu iyo muqaaradadii almuqaarada qiraadka w hadda laftirkeeda oo iyadana barakaa ku sugan oo qof intaad lacag lacag loo dhiibo maxaa la yidhaha ku shaqay intaasaad ribx leedaana intaas baraka waa ku jirtaayo laba qofaa shaqaalo noqonaysa oo ilaahay uu ka irsaaqaya laba qof wa khaldu lburi qamadiidii in lagu dheeho bishaciiri shaciir in lagu daro masago lilbeyti yani guriga loogu sameeyo guriga lilbeyti guriga loogu dheeho loogu daro oo yani guriga lagu cuno way macnaha guriga marka cuntada guriga ay noqoto bur qamadi iyo laysku darsado shaciir laysku dar laa lilbeyci beec maya beeci hadda khiyaanay noqonaya ishi maogta hadii qamadi iyo masago laysku dara lilbeyci khayaano waa iyada nacam laakin lilbeyti baraka kusugan oo leeyahay rawahu ibnu maaja biisnaadin daciifin buu ku weriyey isnaadkiisu xadiis waa daciif ibnu kasiir irshaad lfaqiih kitaabkiisa irshaad lfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih wuxuu yihi rawahu ibnu maaja wa isnaaduhu qariibun isnaadkiisu ariib markaa dacfi baa ku sugan imaamu dahabi miisaan ictidaalka wuxuu ku yihi isnaaduhu mudlimun xadiidkan isnaadkiisu waa mudlim walmatnu baailun matniguna waa baail uu ibnu ljawsina mawduucaadka kusoo daro mawduuc aciif laakiin mudaarabada asalkeed aayadda qur-aanka waaakaruuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadlilah baa u daliila ayb wacan xakiim ibni xizaamin radia allahu canhu waxaa laga weriy anahu kaana yashtarid anahu kaana wuxuu ahaa xakiim yashtaridu inuu shardinaayo shardisanaayo cala arajuli qofka inuu u shardinaayo idaa acdaahu hadduu siiyo maalan maal ou siiyo muqaaradatan liajli muqaaradatin muqaarado ahaan oo u siiyo maalkiisa hadduu qof u dhiibaayo igu soo shaqeey uu leeyahay wuxuu ku shardhin jiray anlaa tajcala inaadan yeelin maali maalkayga fii kabidin inaadan yeelin yani fii kabidin beer radbatin qoyan maalkayga beer qoyan ha gelini yani addoomo iyo xoolo iyo ha iigu soo gedin maalkeyga ha gelini ma garateen fii kabidin radbatin waxaa weya maalkeyga xoolo xayawaan nool ha kusoo iibinin ha gelini walaa taxmilahu anlaa taxmilahu inaadan ku qaadin fii baxrin bad inaadan ku qaadin maalkana bad iigalama safri kartid walaa tanzila bihi inaadan la degin fii badnin dooxo masiilin tog ay biyuhu maraan dooxo ay daadadku maraanna ha iiga dejinin maalkeyga saasuu shardi kula geli jiray fain facalta haddaad samaysa shay-an shay oo min daalika kaagaas ah faqad daminta waad damaanaysaa maalii maalkayga ii damaanaysaa rawahu daara qutniy baa weriye o rijaaluhu iqaatun xadiis rijaashiisa waa iqaa ayb xadiidkan marka xaafid ibnu xajar isnaadkiisa waa isnaaduhu qawiyun buu yii talkhiis lxabiirka xadiidkan isaga marka waxaa weyn waxaa laga qaadanayaa labada qof shardiga ay wada galaan in laga soo baxo ninka caamilkaa shardiga lala gala inuu la yimaado la imaan waayo waa damaanayaa markaas ila ile tacadiyu sameeyey ogta nacam xadiidkan mid lamida ayaa ibnu kathiir laftirkiisa xadiidkan waa saxiix yahay laakiin mid lamid oo cabaas bnu cabdilmualibaa jiro oo saddexdan shardi oo kale lamid ah kaa laakiin isaga dacfi baa ku sugan abuljaruud nin leeraa baa ku jiro raafidi oo daciif ah. marka kanaasa saxiixa ah, laakiin saasuu ibnu katiir yiri irshaad lfaqiiha uu ku yiri marka inay muqaaradadu banaantahan waa laga qaadanataa wa qaala maalikun malik wuxuu yihi fi lmuwaai can ilcalaa bni cabdiraxmaan bni yacquub can abiihi can jaddihi anahu camila wuxuu u shaqeeyey fii maalin maal ayuu u shaqeeyey anahu camila fii maalin buu ka shaqeeyey maal licumaana ou lahaa cumaan calaa ana ribxa ribaxa baynahumaa dhexdooda inuu yahay faa'iidada inay wada qaybsanayaan wahuwa mawquufun saxiixun waana mawquuf saxiix xadiidkan marka inay asxaabta ku dhaqmi jireen muqaaradadii ribixana la cadeey jiray oo inay wada leeyihiin labada qof uu ka dhexeeyo haddii ninkood u yira ii shaqey ribix oo dhan adaa wadale ma ansax haduu yira maalkan ku shaqey wixii ribix oo dhan anaa iska iskale adi waxba melihin ma ansaxaysa ribix marka uu ka dhexeeyo alaa in yakuuna baynahum ayb huwa mawquufun saxiixun mawquuf saxiixa marka muqaaradooda waa kas wixii beec ku banaanaay baana muqaarado ay ku banaanaanay dabcan wixii marka la kala geday jira unbaa shaqadu waa inay banaan tahay laakiin hadduu yiraahdo orod lacagtaan hoo shaqo xaaraam igu samay sigaar igu soo gado ka ganacso ama qaad kukeen uu yiraahdo ama uu yidhaahdo daroogo kukeen wax lamida ma banaano taas calaasalatan in laga shaqeeyo taas ma banaano hadduu isaguna uga shaqeeyo waxa weeyaan walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaani haakada baabu lmusaaqaati walijaarati baabu lmusaaqaati musaaqaadkii buu baabihi walijaarati iyo ijaarada almusaaqaat waxaa la yidhaahdaa dafcu shajarin macluumin almusaaqaat waxaa la yidhaha dafcu shajarin macluumin liman yaquumu bimasaalixihi dafcu shajarin macluumin dafcu shajarin macluumin liman yaquumu bimasaalixihi liman yaquumu bimasaalixihi liman yaquumu bimasaalixihi bijuzin macluumin bijuzin macluumin bijuzin macluumin min amarihi bijuzin macluumin min amarihi ka nisfi ayb tacriifkan marka aan waxaa tacriifkan marka macnihiisa waxaa weye in geeda la yaqaano qof loo dhiibo oo la yidhaha geedahan tufaaxa ama timirta ama liinta ah geedahan iyagaa masaalixdooda iyo shaqadooda iyo hawshooda adaa lagugu ogyahay miraha kasoo go-o intaasa adiga ku leedahay soo lama garan almusaaqaah kaasaa la yidhi masalan geedo cambaa loo dhiibo shan geedo camba ah loo dhiibo markaasaa layidhi geedahan ka shaqayn waraabi hawsheeda adaa lagu daayo markau soo go-o miro u kasoo go-o nus miraha adaa iskale nusna adaa iskale ninka geedka iskalasaa saasay ku heshiinay marka almusaaqaah baa la yidhi marka midaas ah. halkan xaafidku marka baabulmusaaqaati walijaarati <coughs> wlmusaaracati ma aanu sheegin musaaracada ma aanu sheegin musaaracada waxaa weya in lagu darana munaasabay ahayd meeshaa sababta axaadiisteedu keeni doonaa almusaaraca marka iyadan macnaheeda aan sheegnay almusaaqaat walmusaaraca kadib aanu imaanayna almusaaracatu waxaa la yidhahdaa almucaamalatu cala alardi maishaan marka waa masaa-il waxaa weya marka eh, hadalkeedu badan yahay si fiican isaga fiiriya tacriifkeeda almusaaracatu waxaa weya almucaamalatu cala alardi bibacdi maa yakruju minha almucaamalatu cala alardi bibacdi maa yakruju minha dhulkan ka shaqeey wixii kasoo baxa ayaad intaas ku leedahay adiga dhul beereedoo iska caadi ah geedo ma aha markaa musaaqaadku waa geedo maogtahay geed waxaa layahaha wixii jiridle maogtahay musaaracaduna marka waa maxay dhul banaana ninka loo dhiiba waxaa le dhulkan waa kaasa adiga ka shaqeey marka geleydiisuu keensanaya waa abuurayaa dhulkii geleeyu ku abuurayaa gelaydii markaas waa soo baxaysaa markii la shafo marka gelaydii wixii dhulkaa ka soo baxo ayuu wuxuu ku leeyahay miqdaar macluum alle matalan gelayda soo baxdo inta kasoo baxdo saddex meelooda meel adaa iskale laba meelna ninka dhulka lahayaa qaadan waxaa la yidhahdaa almucaamalatu cala alardi bibacdi maa yakhruj ilayh musaaracada ayb labadan marka culummadu musaaracada warkeedu aada u badan yahay culummada marka waxaa weya khusuusan culamada shaaficiyada weliba ma ma ogola musaaracada ma banaayo sababtan axaadiis waxaa jirta soo aroortay oo musaaracada nebiga uu ku reebay oo nahaa rasuululahi sal ly slam can ilmusaaracati iyo axaadiistaasay qabanaya laakiin axaadiista culammada ahlulxadiidka imaamu lbukhaari iyo aimada waawaaw badankood ahlulxadiidka badankood bukhaari iyo imaam axmed iyo abubakr ibn abi shayba iyo eh, madinta inta aktarkooda axaadiista waa jamcinayaan waxayna ku jamcinayaan ay leeyihiin musaaracada nebiga uu diiday waa mid ay aqoon jireen jaahiliyadii la aqoon jiray waay oo qofku wuxuu leeyahay dhulkaygan ka shaqeey wixii inta ka baxana anaa iska leh wixii dhinacaas ka baxana adaa iska leh uu leeyahay taasuu nebigu diiday sala allahu calayh waali wasalam weliba xadiistaaba caddaynayo wuxuu yihi nebiga alay slam rubamaa tasla di wa tahlaku di waxna ay halaagsantay adhow doodaa dhalanaysa marka nin maanta dhulkii ku tacbaanay ka shaqeeyey ka shaqeeyey yaa laga yaabaa dhinacii asaga loo qoondeynays waxba ka bixin dhinaci kale ay wax badan ka baxaan waxaa laga yaabaa dhinacaan beerta inay dhinaca kale ay ka baxdo marka laguma tasho kara waxaas midda ou diido marka nebiga midaas musaaracada la diida taas midda oo ogolaadayna waxay tahay waa wixii juz macluuma tacriifka hadda aan siinay ah dhulkaan ka shaqeey wixii kasoo baxo intaasaa ku kuleedaha intaasaan kuleedaha khalaas meel oo lacayaayo ma jirto ma garateen marka la diiday midaas waa marka ayagla waa camimeen culimada culamada qaar badan oo kamid musaaracada inay banaanta waxaa kaloo kutusaa musaaq labadaba shaaficiyada banaanya musaaracadu ma banaano laakiin khaybar nebigu marka markau qabsaday beeraha ku yaaleen geedo iyo waxaa isugu jiro iyoiyoiyo zaraaca iyo dhul yani zarci iyo iyo mirgeed mirood iyo dhul caadi ah waa isugu jirtay kulligood yahuuddow nebiga u dhiibay ka shaqeeya yii intaasaan intaasna waxaa weeyaan eh, nusna idinkaale nusna annagaad noo keenaysaarasuulka sal l slam iyagu waxay leeyihiin marka khaybar dhulka ku yaallo dhan geed mirooda wada aha saas kutawjiinaya shaaficiyada axaadiistan kale raafic ibn khadiij see la yeelaa soo socda hadda imaan doona khulaasatu lqowl musaaracada waa banaan tahay midda la diidayna waa suuradaas aan sheegnay musaaqaadkuna waa banaanyah can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka caamala ahla khaybara ka shaqaaleeyey bishadri maa buu ku shaqaaleeyey shay ruju ka baxaayo minhaa min tamarin miro ah ow zarcin ama abuur ah soo ma ow zarcin ama yani xubuub ah zarci waa galeyd iyo lamidka muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanayo khaybar yahuuddii khaybar dhulkii loo dhiibay inuu ahaa dhul geed miroodna leh dhul caadi oo beero caadi ku yaalaan inuu ahay min hunaa marka musaaracadii iyo musaaqaadkii labadaba daliil u yahay xadiidkan waa garata musaaracada musaaqaadka labadaba daliil buu u yahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa ninka marka haddii muslimiinta dhulka ay qabsadaan gaalka markay ama dhimiga ah ama waama yani qofka marka dhulka laga qaaday gaalada laga qaaday in dhulka loo sugi karo oo lagu deyn karo shaqana loo dhiibi karo la dhihi karo dhulkan shaqaalo ka noqdoo ka shaqeeya intaasna qaata intaa naga in la iyay banaan tahay arrinta iyada shaaficiyada xadiidkan ayaga waxay leeyihiin bimansilati alcabiidi guud addoomo ma aysan ahayn lama addoonsanin yaa addoonsaday waxaa madhabki masalada xoogaa loo jiidjiida mar walba addoomay ahaayeen kule addooma ma aysan ahayn niman dhulka loo daayo shaqaale laga dhigay ahayn ayb nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa waa saas u daayey xikmad baana ku jirta dabcan oo waxay ahayd dhulku dhulkaan khaybar dhul beero badan ba ahaa haddii muslimiinta lagu sii dayi lahaa oo la dhihi lahaa dhulkan jooga wax diin u dadaala iyo cid dacwo isku mashquuliso iyo dad jihaad gala iyo waa yaraa lahay marka in jihaadkii iyo dacwadii si aysan uga mashquulin baa waxaa marka la sameeyey marka siyaasadan oo ah in dhulkii ayagu in muslimiinta ay wax ka helaan jihaadkii iyo dacwadiina meeshaas inaan lagu baabi diinka ilaahay feeri aima marka siyaasada sharciga iyo eh, ee rasuulka kasoo bilaabata khulafaa raashidiin ay wax ku wadeen waxaa weeyaan waxaa ku jirta yani caqli aad u caqli aad marka u eh, jabbaar u ah iyo waxaa weyaan iyo eh, iyo cilmi sharci ahoo ay ku taagnaayeen marka cilmigii sharciga iyo masaalixdii ay idraakayeen ay haleeli kareen yaa marka waxay keeni waxay taa marka ay u keenta wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaari muslim usugnaatay fasaluuhu waxay weydiisteen yuriidu an yuqirahum inuu u sugo bihaa meesha inuu khaybar inuu ku sugo ayay nebiga weydiisteen calaa an yakfuu inay ka kaafiyaan camalahaa beerahan khaybar shaqadeeda inay ka kaafiyaan walahum iyaguna ay yeeshaan nisfu tamari miraha kasoo go aayo nuskiis inay yeeshaan faqaala lahum rasuulu lah sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi nuqirukum bihaa waan idiin daynaynaa calaa dalika shardigaas aad sheegateen baan idinkugu daynaynaa maashina intaan doonno alla marka heshiisku heshiis waxau noqday ku xiran mashiicada muslimiinta heshiis ku xiran intaan doonnaan idiin deynayna markaan doonnana waa idinka qixinaynaa meesha dhulka annagaa iskale taa marka inay banaan tahana waa laga qaadana faqaruu bihaa marka nebigu wuxuu samayn jiray eh, sanadkii mar ayuu wuxuu diri jiray rag yaqaana beeraha soo odorasi karo cabdullahi bnu rawaaxa iyo kale ayuu diri jiray intay fiiriyaanay marka soo odorasi jireen markay is yiraahdaan beertaan beerahan waa soo aragnay waxay u keeni jireen marka qiyaas ahaan miraha kasoo go-aayo beerahii ay soo arkeen ay qiyaasahayan qiyaastaa nebiga loo keeni jiray sala allahu alayh ali wasalam hadhow marka qiyaastaasaa lagula xisaabtamaa marka yahuud ay khiyaano ma samayn karaan soma jeed marka laakiin yahuud waay waxay isku dayeen cabdullahi bin rawax inay ka hoos bixiyaan laftirkiisa markaas wuxuu anagu waxaan isku ahaa jirnay waa ogtihiin rag isla weligood isla jiri jira oo xulufaan isla ahayno kanaan ahayno noo naxariiso oo waxaan ku siinaynaa ay lacagaan ku siinaynaa iyo xoogaa qiyaasta aad sheegaysid ka yaray intaan markaasu wuxuu yidhi rasuulkaan aan marka laaluushay ku dayeen calaa kulli xaal waa diiday marka wax aan idinka qaadanayo mal naam walimuslimin muslim waxaa usugnaa marka faqaruu bihaa way ku sugnaadeen yahuudi xataa ajlaahum cumar ilaa uu cumar ka qixiyey xataa ajlaahum ilaa uu ka qixiyey cumar cumar uu ka fujiyey dhulka waa ka qixiyey lidalika marka cumar radi allahu canhu isagana wuxuu fulinaya xadiidkii nabiga calayhi salatu salaam uu yihi akhriju lyahuuda can jaziirati alcarab yahuudda ka saara uu yihi nasaaradana waa lagu riwaayadka qaar waa ku darayeen jaziirat alcarab ka saaray aljaziira alcarabiya marka la sheegayo dhul aada u weyn waa xataa yemanaa soo gelayso xataa yemantan waa jaziira alcarab aan ahayn makiya madiine aan ahayn xarameynka aan ahayn ila labada xaram iyagu gaal looma ogola mana laakiin wixii aan labada xaram aan ahayn dhulka xijaazna ku tirsan gaalkii marka degaan ahaan looma ogola inuu dego makii madiina gelitaanba looma ogolo degaan warkeed daal dhulka kalena inuu de inuu dego looma ogola lan nebiga laga saariyo shaqo laakiin marka wuu ku imaan karaa shaqada culamada qaar waxay waxadiideen saddex beri saddex maalmood wixii oo kale inuu ka shaqeeyo wixii saddex ka dambeeya waa iqaamo waay wixii saddex ka badan ninku waa degan yahay meeshuu saddex beri kadib ou dego ninku u degan yahay marka taa marka waa waa iyadoo marka cumar wuu ka xukunkiibu marka sameeyey oo waa ka saaray marka cumar radi allahu canhu laba diin marka jaziira alcarabiya inay laba diin ay ku noolaato ayaan la ogolayn walimuslimin ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka dafaca ilaa yahuudi khaybara ayuu u nakla khaybara khaybar timirteediiba u dhiibay wa ardaha iyo dhulkeeda calaa an yactamiluuha inay ka shaqaystaan min amwaalihim uga shaqaystaan maalkooda walahu shatru hamarihaa miraha kasoo baxo nusna inuu isagu leeyahay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa miraha qasab maaha inuu caamilkan waa ninkan adiga aada geedahan u dhiibaysood leedahay geedaha masaalixdooda ka shaqay ama dhulkan ka shaqay aada leedahay miruhu inuu isagu keensadana waa suurtag abuurka isna waa keensan karaa adna waa keeni kartaa waxbaastamkara ale hadda halkan yahuudi iyagaa waxaa la yidhi miraa abuurka idinka keensada wacan xandalata bni qaysin qaala wuxuu yihi sa'altu raafic bna khadiijin ayaan su-aalay radi allahu canhu <coughs> can kiraa'i ilardi dhulka kireentiisaan weydiiyey walfidati lagu kireeyo maalan qofka dhulkiisiibuu ijaarayaa beer weyn uu leeyahy isagu ma fala karo ninuu ka ijaartay laakiin wuxuu kula heshiiyey lacag dahab iyo fida ma lacag kula heshiiye arrintaa iyada faqaala wuxuu yihi raafic laa ba'sa bi wax dhibaataa malaha dii lacag mucayana lagu heshiiyo wax dhiba malaha inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna kuwa kuwa kala ijaarto calaa cahdi nabiyi waqtigii nabiga sala allahu alayh waali wasalam cala almaadiyaanaati meelaha ay biyuhu maraan wa aqbaali ljadaawili toogaga afafkooda ayay marka ku kala ijaaran jireen iyo wa ashyaaa min azarci iyo ashyaa zarciga kamida ayb muxuu ujeedaa yani waxay dhihi jireen waagi hore intaan aniga iifal meesha biyaha soo xigto qaybtaas kalena wixii kasoo baxo adaa iskale qaybtaana anaa iskale oo biyaha ka dhow wax noocaasay ku kala ijaara jireen fayahliku haadaa kan waa halaagsamayaa marka beerta intaana ka halaagsan wayaslamu haadaa kanna waa nabadgelaya wayaslamu haadaa kanaa nabadgelaya wayahliku haadaa marmaraa biyuhu badanayaan mugta soo furmayaan beeraha ka agdhow waa halaagsamayaan soomaa marka lama xadidi kara mar halkaana halaagsan marna xagganka fa faamaa shayun laakin shay macluumun la yaqaan madmuunun la damaanayo falaa ba'sa bii wax baas maaha laakiin shay madmuun oo beertaan iiga shaqey intaasaad leedahay dhulkaan ka shaqey intaan anaa iskale intaas waxa kasoo go intaan adaale ama lacagtaasaad ayaad isiinaysaa n kaaga ijaarinaya dhib male rawahu muslimu ibnu xajar marka fiiri xadiidkan keena muslim ku jiro riwaayaad bukhaari ku jira ma aanu keenin sababta uga leexda waa maxay xadiidkan waxaa ku sugan musaaracada la ruqseeyey iyo midda la nahiyey labadaba waa isu sheegaa maogtahay marka wuxuu yidhi wafiihi bayaanun baa kusugan xadiidkan caddayn ayaa kusugan limaa la caddeeya shay ujmila maliyey fi lmuttafaqi caleyhi xadiidka bukhaari muslim ay warinayaan wixii lagu ijmaaliyey oo nahaa cani lmusaaracati ah ijmaalku kaas waaye bayaankiisa xadiidkan kusugan buu yidhi oo min ilaaqi nahyi ah nahyigii oo ilaaqiisa can kiraai lardi dhulka kireyntiisa la nahiyey kirada dhulka nahyiga la nahiyo duuduubka ah muaajarada iyo musaaracadeeda ilaaqaas xadiidkan baa bayaaninayo ku yii